بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين buluuq ulmaraam ayaanu ku jirnaa weli baabu sulx sulxigii iyo heshiiskii ayaanu gelaynaa ayuuna baab u yahay wax allaala waxay muslimiintu ku sulxadaanay ku heshiiyaan dadka dagaalamay in la islaaxiyo la wanaajiyo wax allaala wixii sulxi iyo wanaag ahna lagu dadaalo can camr bni cawf almusani ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga asulxu heshiisku jaa'is waa mid jaa'is ah sulxi iyo heshiis waa bannaan yahay in wax lagu heshiiyo bayna almuslimiina muslimiinta baynkooda in la islaaxiyo la wanaajiya wax un ay ku heshiiyaan ilaa sulxan sulxi mooyaane heshiis ayaan bannaanayn xarama xaaraantinimaynaya xalaalan wax xalaal ahaa aw amase axalla banaynaya xaraaman shay xaaraam ahaa wixii laakiin diinta ay xaaraantinimaysay haddii lagu xalaalaynayo waa mamnuuc haddii wax diintu ay xalaalaysay lagu xaaraantinimaynayana heshiiska ma soconayee mamnuucu noqonaya waalmuslimuuna muslimiintuna calaa shuruudihim shuruudooduun bay dul yihiin wax allaala waxay isku shardiyaan oo ay ku heshiiyaan ilaa sharda shardi mooyaane xarama xalaalan aw axalla xaraaman shardi xaraar xalaalaynaya iyo mid xalaal xaaraantinimaynaya maahane hadday xaaladahaasaa noqdaan markaa waa mamnuuc rawaahu tirmidiin oo saxaxahu tirmidi ayaa wariya wuuna saxiix yeelay wa ankaruu calayhi way ku inkireen laakiin arrintaa waa lagu duroo waa lagu qabsadoo ma jirtaa la yidhi li'anna maxaa yeelay li'anna raawiya kafiir ibni cabdillaah ibni camr ibni coof ninka lagu magacaabo kafiir ibni cabdilaahi oo camar ibni coof awow uu u yahay oo ragga xadiidka wariyey markaa ka mid ah ayaa daciif ah baa la yidhi wakaannahu waxaad moodaana wakaannahu actabarahu bikafrati turuqihi inuu u daryeelay xadiidka ninkan lagu magacaabo tirmidi u saxiixiyey inay tahay duruq fara badan ee markaa uu leeyahay duruqdiisa badnaanteeda ayuu daryeel ahaan u sameeyuu u daryeelay saa darteed waa looga hor yimid oo ninka kaiir ah ayaa la yidhi wuxuu ka mid yahay dadka daciifka markaa ah waqad saxax waqad saxaxahu ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelay min xadiidi abi hurayra xadiid noocan oo kaleoo abuu hurayre uu markaa wariyey asagana markaa wuu jiraa saa darteed axaadiista haddii bikarati turuq xataa la ictimaadiyo laakiin ay saa ku noqon waayaan saxiix waxaa la tilmaamaya inuu markaa daciif yahay amaa sheekh albaani wuxuu leeyahay labadan riwaayadaa dambe ibni xibbaan ee abi hurayra ah iyo middaa hore ee tirmidi uu saxiix yeelay labaduba waa saxiix saa darteed xadiidku wuxuu tilmaamayaa baaliy sulxiga inuu jaa'is ku yahay kuna bannaan yahay muslimiinta baynkooda islaaxa waa shay aad iyo aad u fiican wasulxu khayr buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala sulxigaa wax kasta ka fiican oo ka khayr badan laakiin maxaa loo baahan yahay waxay diintu xalaalaysayna inaan lagu xaaraantinimaynaynin waxaa ummadda ay ku heshiinayaan ay tolka iyo qaraabada ku heshiinayaan oo ay rabaan in la dhigto oo lagu socdo sulxi ahaan lagu heshiiyey waa inuusan nas diin ah oo xalaal ah uusan xaaraantinimaynaynin wax xalaal ahna uusan xaaraantinimaynayn wax xaraamaana uusan xalaalaynaynin ilaa sulxan maahane xarama xalaalan aw axalla xaraaman walmuslimuuna calaa shuruuqihim muslimiinta shuruudooday dul yihiino waxay ku shardi damaanday ku soconayaan ilaa shardan xarama xalaalan ow axalla xaraaman maahane labadaa waa inaysan markaa jirin wacan abi hurayra radia allaahu canhu ana اnabiya sala اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga laa yamnacu yuusan ka mancinin uusan u diidin jaarun deris jaarahu deriskiisa deris yuusan deriskiisa u diidin an yaqriza inuu ku qabsado ee uu ku dhegsado khashabatan qori fii jidaarihi derbigiisii jidaarkiisa uma intaa ka bacdi yaquul wuxuu odhanahayay abu hurayra radia allaahu canhu oo xadiid ka wariyey maalii araakum maali maxaa xaalkaygu yahoo ii sugnaadayoo araakum aan idin arkayo canhaa xaggeeda mucridiin inaad ka jeesanaysaan abi hurayra xadiidka nebiga intuu ka maqlay yuu dadkii arkay inay arrinta ka jeejeesanayaan in deriskan deriskiisa kaluulehay ugu dhegsanin gidaarkaaga qorigaaga iima saari kartid markaasuu abaa horayra wuxuu odhan jiray maalii araakum canhaa mucridiin maxaa dhacay oo aan idin arkayo sunnadan xaggeeda aad oga jeesanaysaan wallaahi waan ku dhartay la armiyanna waan tuuri doonaa bihaa ayada bayna aktaafikum gerbihiinna baynkooda dhexdiinan ku tuuri doonaa buu yidhi waan sheegayaa waa akhrinayaa ama diida ama doona sunnadaa dhexdiina ayaan ku sugi doonaa xujadan waan idinku caddayn doonaa muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa darisku inay isku asxaanfalaan guryaha gobol ka mida wuxuu u baahnaanaya in qoryaha laysi saaro carshaantii guryaha la midka ah oo kale waxa suuragalkan markuu dhisto deriskiisana uu dhisanayo qoriga sanqaafka oo kale inuusan hagaagi karin ilaa inuu gidaarkiisa ku saaro uu ku dhejiyo maahane saa ka bacdina saanqaafkii loo saaro xaaladdu hadday saa tahay meelaha gobolka mid ahna hal gidaar baa laga yaabaa inuu u dhaxeeyo labada cidoodba saa darteed buu rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa yamnac yuusan mancinin yuusan diidin jaarun daris jaarahu dariskiisa yuusan u diidin an yaqriza inuu ku dhejiyo ama inuu ku qabsado ee khashabatan qori ama tiir fii jidaarihi jidaarkiisii derbigiisa hadday noqoto meesha sanqaafka laga saaraayo ee hadduu noqdo gidaarka lafahantiisaba ha isu diidinina darisaa tihiin darisku waa walaalo uma yaquul abu hurayra radia allaahu canhu maa lii araakum wuxuu arkay dadkiioo sunnadaaba ka hor istaagsan oo isku diidaaya deriskii oaan istixgelinaynin isu oggolaanaynin midkaanka kale inuu gidaarkiisa uu saarto qorigiisa maa lii araakum buu yidhi marka maxaa ii sugnaaday maxaa la'aantaydu ahaatayo araakum aan idin arkayo canha sunnada xaggeeda mucridiina inaad ka sii jeesanaysiin wallaahi la armiyanna bihaa bayna aktaafikum dhexdiinaan ayaan ku soo tuurayaa buu yidhi qasta baan idinkaga dhigayaa sandullay idinku tahay xadiiska waa sheegi doonaa dhexdiinaan ku sheegayaa ama inaca ama ijeclaada ama diida ama doona muttafaqun calayhi wacan can abi xumaydin assaacidiyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaxilu xalaal uma aho uma bannaana liimri'in shaksi an ya'khuda inuu qaado casaa akhiihi walaalkii ushiisa bikayri tiibi nafsin oo minu xaggiisa ka ah asagoon ku qanacsanayn macnaha asagoon dhaftiisu tiib ku ahayn yuusan ka qaadin ul waa la wada mid camamad buu qof meeshaa dhiganayaa kuwaa imaanaya waa qaadaa uu qarinayaa kabaa imaanaya maantao dhan buu raadinayaa walaalkaa wax uu ka naxo ha ku samaynin riwaayada qaar baa tilmaamay ul keligeed ma aha waa wax allaala wixii walaalka uu leeyahay ilaa inuu tiibku yahay ma ahane wuu kugu ciyaarayuu leeyahay markaa waxaasmaa ciyaar gala walaalkaa ha ku ciyaari waxa lagu ciyaaro wax nadiif ha noqdaano wax ka murjiya maantao dhan buu meel kasta ka raadina kursiga hoostiisuu fiirina waa camaamad xirfad uu ka qaaday waa kaba meel uu dhigtuu ka qariyey xaaladda noocaas yaysan dhicin oo walaalka qof muslim ah uma bannaana walaalkii ushiisa biqayri tiibi nafsin inuu uga qaado minhu caggiisa kaftan ha noqoto ciyaar ha noqoto dheel ha noqoto waxaasoo dhan ma jiraan waa in qofkan walaalkaa wax uu ku qanacsan yahay naftiisu ay tiib ku tahay waa inuu aad i aad ugu dadaalo ama ciyaaraha noocan oo kale iyo arrimooyinka farkicyaarkeen qiimaha lahayn qofka muslimka inta meeshaa wax looga qariyo iyo halkaa la fadhiisaa lagu qusquslaa maantao dhan asagana naftiya ka baxday neel kastuu ka raadina ama lagaa xaday xataa uu isleeyahay xataa masaajidka daakhilkiisa arrimooyinkaa laga waantooba layska daayo nebigu ma bannaana buu dhahay sal اllahu calayh wasalam rawaahu ibnu xibbaan iyo alxaakim baa xadiidka fii saxaaxihimaa ku wariyey labadooda saxiix waa xadiis xasan ah wuxuuna tilmaamayaa arrinta noocaas in layska ilaaliyo dadka muslimiintana mid kasta ka kale walaalka shay tiib nafsadiisu ay ku tahay maahee wax kaleyaan la samayni wuxuu haystaa laga dafaa maanta asoo saa u haystaa inta laga dafa laga carara xoog haddaad leedaha kaale iga qaat saa haddaad tahay kaala iyeel waxyaabaha muslimiinta beenkooda ka socda waxaad aad u dhibaato badan baabu alxawaalati wاdamaani xawaaladii iyo damaanadii xawaalo waxaa loola jeedaa waa tacwiil matalan qof baad deen ku leedahay adigana qof kalead dayn qof baad dayn ku leedahay adigana qof kalead dayn kugu leh labadooda waa isku xawilaysaa macnaha waa xawaalad noocaas oo kale wadamaan damaadanada waxaa loola jeedaa waa kafaala shay qof qof kale u haystay inaad dhahda anaa damaanka ah inuu ku siinayo qof baa meeshaa lagu qabsaday oo la yidhi deyntaydii isii wixii markaa la mid ah naftaysu galeen labadii qofood adaa damaan ka noqonayo waxaad leedahay wuu ku siinayaa anaa damaanka ahee markaa iska siidaa waa xawaale iyo damaan labadaba can abi hurayrata radi allaahu canh qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam madlulghaniyi kan helaya ee taajirka ah madligiisii mermeerintiisa dulmun waa dulmi waidaa utubica haddii la raacsiiyo axadukum midkiin calaa maniyin qof buuxa falyatbac ha raaco muttafaqun calayh wa fii riwaaya riwaayad kaloo axmedna waxay ahayd macnaha haddii la wareejiyo waaye oo macnaha waxaa loola jeedaa waman uxiila qofkii la xawilo falyaxtal ha xawilmo haddii lagu wareejiyo oo lagu dhaho ninkaasaan kugu xawilay dayntii aad igu lahaydna asaga ka qaado asaa ku siinaya oo dayntaa iyo waxaasaa markaa naga dhaxeeya ha isdhagax ha iska dhigina ha ismadax adkaynin waman uxiila falliyaxtal qofkii la wareejiyo oo la dhaho qofkaa lagu wareejiyo oo lagu xawaalo ha xawilmo ha wareego buu rasuulku leeyahay sala allahu calayh wasalam xadiidku wuxuu tilmaamayaa qayb aan horayna u soo marnay qaybtaasoo ah ninka taajirka ah ee deynta lagu leeyahay macnaha heli kara wuxuu ku gudo haddii uu wax leexleexiyo in arrintaasi ay bannaynayso cirdigiisa in la gaadho cuquubataankiisana la ciqaabo oo dadka xoolaha inaan lagu dhibin haddii aad deyn ka qaadato muraadkaagana aad ku fusashato haddaad heli karto inaadan markaa ku dhibin saa darteed qaybtaasi horay waan u soo marnay riwaayadda rasuulku wuxuu ku leeyahay madlulkhaniy qofka haniga ah hanigan waxaa loola jeedaa waa qofka daynta megi kara wax allaala wixii lagu lahaa haaya ee bixin karaa dulmi waayo buu dhahay nebiga sal alla alيh wasalam wax ka dulmi badan ma jiro adoo shalay wax lagu siiyey waxaagii aad ku qabsatay ummaddii inaad haddana ku meermeeriso ood ummaddii leexleexiso waidaa utbica axadukum axadkiin haddii la raaciyo calaa maliyin qof buuxa macnaha qof wixiisii uu ka qaadan karo uu ka helayo falyatabac ha raaco muttafaqun calayhi wa fii riwaaya axmed waxay ahayd waman uxiila qof qofkii la xawilo oo la wareejiyo falyaxtal ha wareego oo ha xawilma buu dha'ay oo qofkii lagu wareejiyey markaa ha aado wacan jaabir radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaabir tuwafiya rajul nin baa la oofsaday oo dhintay oo minna annaga naga mid ah jaabir minna markuu leeyahay minal ansaar buu la jeedaa waa nin annaga naga midee reer ansaar ah fawasalnaahu waan mayrnayoo waan dhaqnay oo xanatanaahu waan udginayo xunuudkii kiimaydka la marinaayey ayaannu markaa marinay waa kafannaa waanna kafannay umma intaa ka bacdi ataynaa bihi waxaan ula nimid rasuul اllahi sal allahu calayh wasalam inta la soo hagaajiyey oo la dhaqay oo la xunqiyey oo la soo kafanay ayaa nebiga loo keenay faqulnaa markaasaannu ku nidhi tusalli calayhi ma ku tukanaysaa waxaanu ku dhahnay rasuulka sala allahu calayh wasalam rasuulkii allow ma noogu tukanaysaa noogu tuka macnaha fakhataa wuu soo tallaabsaday nebiga khutaa tallaabo dhanka meydka ayuu u soo baxay suu markaa ugu tukado umma kabacdi qaala rasuulku wuxuu yidhi acalayhi dayn dayn korkiisa ma tahay macnaha amaah ma lagu leeyahay qulnaa waxaanu nidhi diinaaraani laba diinaaraan baa lagu leeyahay diinaaraan laba diinaar ayaa korkiisa ah oo lagu leeyahay fansarafa wuu ka gadoomay nebiga sal alla aleh wasalam kuma tukanin waa ka soo laabtay fataxammalahumaa labadii diinaar waxaa xambaarsaday abuqadaada ninka lagu magacaabo abuqadaadaa yidhi anaa bixinaya daynta korkiisa ay tahay faataynaahu waan u nimid haddana nebiga faqaala abuqadaada wuxuu yidhi rasuulka intaan u nimid baa abuqadaada rasuulku wuxuu ku yidhi addiinaaraani calaya labadii diinaar anay korkayga yihiin manaa anaa bixinayoo la jeedaa labada diinaar korkayga ayay ahaadeen faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii allana wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam nebiga intaa kadib markuu ninkaa dayntii xambaaray wuxuu yidhi xaqa alkhariimi kii daynta lahaa xaqiisa korkaaga ma yahay wa baariya'a minhumaa labadaa diinaar xaggooda inuu beri ka yahay almayt maydkiina korkaaga ma yahay qaala nacam haabuu dhahay ninkaana wax laguma laha haddii la xabaalo kii xoolaha lahaana korkaygay ahaatay fa sallaa calayhi waa ku tukaday marka nebiga sala allahu calayhi wasalam rawaahu axmed وأbu dاd والنساaئي صaح بن حibاan iyo الxaakim inta way sii yeeleen laakiin xadiiku waxaa la tilmaamaa ilaa daraja xasan inuu markaa gaarayo wuxuuna noo tilmaamayaa dayntu inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay leedahay nebigana salى الlaهu عalيه وasalam uu diiday in qofkii daynta lagu lahaa markaa uu ku tukado riwaayado kale noo imaan doona wuxuu odhan jiray saaxiibkiin ku tukada anay ku tukan maayee saxaabaduu amri jir uu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum ku tukada laakiin way noo imaan doontaa markii dambe ka la helay nebiga asagaa bixin jiray sala allahu calayh wasalam qofka inta dayn lagu leeyahay dhintaa wax looga gudanaa gurigiisa uusan markaa oolin jaabir wuxuu leeyahay nin annaga nagamida la oofsaday qaala tuwafiya rajul nin baa dhintay oo la oofsaday oo minnaa annaga nagamid mid ah fawasalnaahu waa dhaqnay marka waan dhaqnay waxamatnaahu xunuudku waxaa loola jeedaa waa shay carfaaya meydkana in badan jasadkiisa ilaaliya wa kafannaahu waana kafannayo kafantiina waa gelinay uma kadibna ataynaa bihi waxaan ula nimid rasuul llaahi sal اllahu calayh wasalam faqulnaa markaasaanu ku nidhi tusallii calayhi noogu tuko rasuulkai allow ma noogu tukanaysaa macnaa noogu tuko fakhaaa khuaa nebigu soo tallaabo qaada qaaday marka insu uu salaaddii janaasada ugu tukado yuu meydkii dhankiisa u soo baxay intuusan ku tukan buu su'aal weyddiiyey saxaabada umma qaala wuxuu yidhi a calayhi daynun dayn korkiisa ma tahay dayn ma lagu leeyahay qulnaa diinaaraani laba diinaar baa lagu leeyahay fansarafa waaba gadoomay ba rasuulka sal alayh wasalam wuu joojiya salaaduu ku tukan lahaa fataxammalahumaa abuqadaadaa xambaarsaday labadii diinaar kadib markuu xambaarsaday uu yidhi anaa bixinaya faataynaahu haddana waan u tagnay nebigoo waan u nimid faqaala abuqadaadaa yidhi addiinaaraani calaya labadii diinaar korkaygay ahaadeen faqaala rasuulu llaahi sal اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi xaqa alhariim hariimka xaqiisa waa ninkii daynta lahaa wabari'i minhuma almayit iyo meydkoo ka beri noqdo korkaaga ma yihiin qaala nacam haa fasallaa calayh wuu ku tukaday nebiga rawa axmed wabudaawud wanasaai wasaxo ibna xibbaan iyo alxaakim wacan abi الله radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa yu'taa mid loola yimaadaa birajulin qof nin baa loo keenaya almutawafa la oofsaday qof dhintay baa nebiga loo keeni jiray si uu janaasada ugu dugto calayhi dayn korkiisuna ay dayn tahay fayas'alu wuu su'aalayo wuxuu odhanayey hal taraka lidaynihi dayntiisa ma uga tegey min qadaa'in wax lagu gudo macnaa daynta lagu leeyahay wax lagu gudo ma jiraa fain xudia haddii loo sheego annahu taraka inuu uga tegey wafaa'an wax looga gudo sallaa calayh wuu ku tukanaya marka nebiga lama gudin weli laakiin wixii lagu gudi lahaa waa lahaayaa oo wuu ka dhintoo wuu haystaa hadday saa noqoto ilaan wixii lagu gudi lahaa baa yaala in la bixi un baa dhiman sallaa calayhi wa ilaa haddii kaloo maya la yidhaahdana qaala wuxuu odhanayay nebiga salluu calaa saaxibikum saaxiibkiin ku tukada ani ku tukan maaye wuxuu nabigu diiday sal alla alay slam wax sahlan ma aha ani ma ku tukanayey saaxiibkiin ku tukada falammaa markii fataxa allah ilaahay uu u furay alayhi rasuulka korkiisa alfutuuca futuuxaadkii baytulmaal la helay xoole la helay dadka muslimiinta meel laga masaruufo la helay qaala rasuulku wuxuu yidhi ana wlaa bilmu'miniina min anfusihim anigaa kaga awlayaysan oo kaga dhow mu'miniinta nafafyaalkooda annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim sida ilah tilmaamay subxaana wa tacaala saa darteed anigaa naftooda kaga awliyaysan faman tuwafiya qofkii la odsado wa calayhi daynun dayni ay korkiisu tahay fa calaya qadaa'uhu korkayga guditaankiisu haatay buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam anaa gudaaya anaa bixinaya ilan asagaa maamulihii sare ahaa asagaa hoggaamihii muslimiinta ah anigaa gudahaya muttafaqun calayhi wa fii riwaayati lilbukhaari faman maata qofkii dhinta walam yatruk wafaa'an wafaana aan ka tegin macnaa qofkii dhinta oo wax looga gudana aan ka tegin laakiin qofka inta dhinta wax looga gudana uu haayo xoolihiisa markaa looga gudaya laakiin qofkii inta dhinta wax xoolaha looga gudo aanu ka tegin rasuulkaanaa bixinaya buu dhahay sal اllahu calayhi wasalam wacan camr ibni shucayb can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayhi wasalam laa kafaalata kafaalaqaad ma jiro laa kafaala kafaalo qaaditaan ma jira fii xaddin wixii xad ah wixii xad yimaada amase xuduud la oofinaya ah kafaalo qaad ma laha kafaalada iyo damaanada kafaalada waxaa la yidhaahdaa anaa keenaya qofkan qofba wax loo haystaa ta yidhaahda hebel waxaasaa imtiqaanaa lagu kafaalay hebel baa soo kafaashay inta maxkamaddu socoto wax noocaasaa la sameeyey arrinta noocaasii kafaalo qaad ma jira fii xaj rawaahu lbayhaqiyu laakiin waa biisnaadin aciif waa xadiis daciif ah saa darteed qofka muslimka mar walba waxaa lagu guubaabinayaa in allaala inta dayntuu iska jiri karo inuu markaa iska jiro marka waa xawaaladii iyo damaanadii labadaba baabu asharikati iyo walwakaalati sharikad iyo wakaalaanu meesha ka gelaynaa asharika waxaa loola jeedaa wax isku darsi waa dad wax isku darsado ganacsi wadaag ah ama waxyaaba siday isku darsadaan hanti ay suubsadaan dhaqaalay samaystaan wixii noocaasoo sharikee la wadaago iyo walwakaalati wakaaladana waxaa loola jeedaa wuxuu qofku qaban lahaa inuu qof kale u qabto hawl adi lagaa rabay inaad qabato yaad qof kale wakiil uga dhiganaysaa asagiiba markaa fulinaya waa wakaaladii wakiilnimadii shariikadii waay wacan abi hurayra radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam qaala allahu ilaah wuxuu yidhi ana anigu aaliu shariikayn laba wax isku darsataa ayaan saddex ku ahay maa lam yakun hadduusan khiyaanin axaduhumaa midkood saaxibuhu saaxiibkii faidaa khaana hadduu khiyaano laakiin kharajtu min baynihima dhexdoodan ka baxaa buu dhahay ilaah subxaana watacaala rawahu abu daawud saxaw xaakim sad laba qofood oo shariig noqota inaydan isisqiyaanin ayaa loo baahan yahay markii labadii nin ay u soo dacwoodeen nebi daawuud calayhi salaam oo yidhi midkood haadaa akhii lahu ua nacja kani waa walaalkay buu leeyahay aniga mid baan leeyahay wuxuu ii dhahay anaa haystee boqol adi uma dhowid anaa boqolka u dhawey adfilniha isii oo boqolkii aan ku buuxsadee wacanzanii fi lqia qaala laqad dalamaka bisu'aali nacjatik muxuu yidhi waa ku dulmiyey samayntuu ku weyddiistay waina kaiiran min alkhulaطaa in badan oo dadka wax isku darsado ahna qaarkiis buu qaarka kale ku xadgudbaa waina kaiira min alkhulaطaa la yabqii bacduhum calى bacd ila اladiina aamanuu wacamilu الصaalixaat waqaliilu maa hum way yaryihin buu dhahay aad bay u yar yihiin inta saa isticmaashana way yar yihiin laba kasta oo wax isku darsata waa isku dheggan yihiin maanta qayla iyo khiyaana iyo waa i dhacday iyo saana i eshi waa i boobtay iyo xisaab iyo qalad igu xadday iyo xalkaasaa meesha taagan marka shariikleyntaa la leeyahay laba qofood oo ka mid ah midkood hadduusa ka kala khiyaanin ilaa saddex ku noqonaya min baynihimaa rawahu dasaxaw xaakim xaakim wuu ahaan saxiixa uu tilmaamay cagsigiisa waa la tilmaamaayo xadiisubada waxay dheen xadiisku xadiis daciif ah laakiin mar walba waxaa fiican qofki inuu wanaagga ku dadaalo khiyaanada in layska ilaaliyo sharika waa la samayn kara waxaa la isku darsan karaa laakiin qof kasta waa inuu ariiq mustaqiim ah oo toosan oo cadaalad ah oo markaa ku maamulo shariigiisa kulana socdo wa can saa'ib almakhzuumiy ayb almahzumi waxaa laga wariyey xaggiisa annahu kaana shariika nebiy annahu asagu kaana wuxuu ahaa shariika nebiy nebiga ayuu shariik la ahaan jiray sal اllahu calayh wasalam qabla albica intaan nebiga la soo saarin intaysan nebinimadu imaanin oo aan nebiga nebi laga dhigin asaga iyo ninkaa lagu magacaabo saa'ib reer makhsumi ah ayaa jiray fa jaa'a wuu yimid yowma alfatx maalintii furashadii maka yuu rasuulku u yimid faqaala rasuulku wuxuu dhahay marxaban biakhii soo dhowow walaalkay iyo washariikii shariigaygiiyo anaa shariig in la samayn karo uu nebigu qirayaa sal alla calah wasalam in wax laysku darsan karo in hanti la wadaagi karo in ganacsi laysku darsan karo in wax mutaqaanaa dadku ay shariig noqon karaan rawaahu axmed wa abu daa'uud wabnu maaja xadiidka waa saxiix wuxuuna tilmaamaya un markuu rasuulku yidhi marxaban biakhii iyo wa shariikii macnaha inay sharakadu marka ay tahay wax bannaan wacan cabdulahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ishtaraktu waxaan wadaagnay oo aan shariik ku noqonay ana aniga iyo wa cammaar iyo wa sacad fii maa nusiibu waxaannu heli doonno yowma badrin maalinta beder dagaalka bader waxa naga soo geli doono iyo qof kasta wixii uu soo helo aan wadaagno yowma badr alxadii xadiiku waa dheeraa akmil xadii macnaha rawahu nasaa-i waa xadiis daciif ah laakiin waxaa xadiidka kaamil markuu leeyahay waxaa intaa ku sii jiray aniga iyo ninka lagu magacaabo ninka cabdullah bni mascuud iyo camaar iyo sacd bay ahaayeen qof kasta wixii uu soo helo oo nasiib ahaan uu u soo yeesho ee dagaalka beder inaan shariik ku noqono inaan qaybsano aniga iyo camaar waxba ma helin buu yidhi laakiin sacad baa laba asiir soo helay laba qafaal buu markaa helay sidaa darteed wax waa la wadaagi karaa oo xaaladda noocaas in dadku ay wax waxshaday ku noqdaan diinta islaamku ma reebtoona waa la wada shaqo aadayaa midkood inuusan kan kala qiyaanin qof kasta dhinac buu qaraab ka soo doonayaa mar allaala markii wax la soo wada helo waa laysku keenayaa wax qaritaan yuunan jirin hadduu midkan wax soo waayo kana wax badan soo helo hadday iskunu soo wada helaan haddii intiisaa ku heshiisa la helo baddaannu aadaynaa la soo jilaabaa lasoo dabayaa haddii meelisku wada keena markaa waa la wadaagayaa iyo wixii markaa la mid ah wa can jaabir ibni cabdillaahi radi allaahu canhuma qaale wuxuu yidhi aradtu waxaan doonay alkhuruuja bixitaan ilaa khaybara inaan khaybar aado khaybar inaan aado oo aan u baxo ayaan damcay faataytu اnabiy nebigaan u imid sala اllahu calayh wasalam faqaala wuxuu ii yidhi idaa atayta haddaad u tagta wakiilii wakiilkayga waa wakaaladii ee nebiga sal alla calai wasalam waa hogaamiyihii inuu dadka asaga maamulo khaybar ayuu qof wakiil uga dhigay hawshuu qaban lahaa qofkaasaa u qabanaya wakiilkayga haddaad u tagtoo bikhaybar jooga fa fakhud minhu ka qaada xaggiisa hamsata cashara wasaqan shan iyo toban ratirar shan iyo toban usqiyadood ka qaada rawaahu abu wa saxaxahu asaguna waa xadiis daciif ah waxaa kaamilkiisu ahaa haddii uu ku weydiiyo calaamad meeshaa gacanta ka saar ila hadda shaabad iyo saxiixi waxbaa jira waxyaabaha afgaradoo ninkan inuu nebigu soo diray lagu ogaan karo ama qofkan inuu qofkaas soo diray see lagu ogaanayaa waxuun bay samaysanayaan ay ku kala garanayaan ama laysku fahmaayo oo rasuulka ama qofka meesha wakiilka looga yahay marka hadda muxuu sameeyaa maxaa lacag ku bixisaa ninka khasanadaha fadhiya ee ninka bengiga fadhiya muxuu lacag ku bixinayaa saxiix buu ku bixinayaa shaabad buu ku bixinayaa waxyaaba noocaas oo kale ah marku waa inay jiraan arrin qofkani wakiilka ah wakiilka qofkuu u yahay hadduu qof u diro ee uu dhaho waxaa ka qaado ama arrintaas sameey waa arrin noocaas inay markaa jiri kartaa marka xadiidka aamilkiisii wuxuu ahaa haddii uu ku weydiiyo wax calaamad iyo tilmaan ahna meeshaasaad gacanta ka saaraysaa halkaa cabadka markaa ah xadiiku waxaan tilmaanay inuu xadiis daciifa yahay can curwata albaariqiy radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllahu calayh wasalam bacaa macahu wuxuu la diray curwo micigiisa bidiinaarin diinaar yashtarii lahu uu ugu soo iibiye nebiga udxiyatan neef udxiyo ah hal diinaar intuu u dhiibay nebiga ayuu dhahay bax waxaad ii soo iibisaa neef aan ku udxiyaysto udxiyo markaa ah yaa laga raba inaad adiga soo iibsato haddii aad bixi weyso o aad mashquusho amase adoo bixi kara xataa aad qof wakiila u dirsato wakaalada way jirtaa hawshaad adiga qaban layd baa qofaad u wakiil dhiganaysaa oo markaa kuu qabanaya marka ninkan curwaalbaariqi la yidhaahdaa rasuulku hal diinaar buu u dhiibay markaasuu dhahay bax iigu soo gad mtaqaanaa neef udxiya ah alxadiia min alxadii xadiidku waa dheeraa wuxuu ahaa asagana wuu baxay suuqii buu tegey halkii diinaar ayaa wuxuu ku helay laba neefoo udxiyo ah hal diinaar laba neef buu ku soo qaatay marka labadii neef markuu soo soo qibdooday yuu midgii iibiyey haddana mid buu gaday hal diinaar buu ka siiyey haddana muxuu wataa hal diinaar iyo hal neef rasuulkan hal diinaar buu u dhiibay sal allah calih hal neefna uu ka sugaayey markaasuu rasuulku u keenay sal allah calih wasalam diinaarkii iyo neefkii asagoo markaa wada nebiga aad buu ugu duceeyey sal allah calih inuu ilaahay tijaaradiisii wixiisa u barakeeyo wuxuu ahaa baa la yidhi xataa hadduu ciiddaasaan ka ganacsanaa dhaho ilah baa ribxi u saari jiray subxana wa tacaala khashin meesha yaal waa ka ganacsana hadduu dhaho waa ku faa'idi jiray ilaa nebiga u duceeyey sala allahu calayh wasalam saa darteed waxaa la rabaa qofka markuu wax ii soo gadku yidhahdo wakiil uu kaa dhigto dadka gobolka mida ah waxaa loo dhiibaa waxuu u dhiibanaya qofaa laba kunoo shil intuu u dhiibo wuxuu leeyahay labadaa kun waxaad iigu soo gadaa hal saacada maantao dhan wuxuu raadinayaa kun iyo sideed bal waxa laga raadaya labadii boqol jeebku kushubanaa marka maantao dhan suuq wuxuu ugu raadinayaa wixii noocaasa ah. marka haddii xaalku sidaa noqdo oo arrintaasi ay timaado ama sarraqiis ku soo heshid yaa iskale lacagtii soo noqota ninkii ku dhiibtaa iskale ilaa inuu asagu ku fasaxo ama idin maahane ama aad ka idin qaadatuu kuu fasaxo waanaad soo celisaa ninkan hal diinaar baa loo dhiibay hal neef baa loo diray laba neef buu helay hal diinaar buu ku iibiyey diinaari wuxuu wataa aleel halleel ugu dira jaabku shooba dhihin rasuulku u geeyey sal alla wasalam tukaanlaydii weesh tukaamada gadaa aad u isticmaalaa wuxuu ku leeyahay aniga ninkan wuxuu idhaha intaa gad wax ka badan baan gaday jaabkuu ku shubanaa inta kale intuu gelinaya maya ninka meesha iskala iskale ilaa in fasax lagu siiyo ama sidaan ka qaadata maahane saasaa markaa loo baahan yahay marka dadku ha iska ilaaliyaan waxyaabaha xoole faa'iidana aan lahayn aakhiradaadana ku seejinaaya guryana aan kuu dhisaynin caloolna kuu buuxinaynin xalad noocaas oo kale ah shan boqol oo aad soo qaatay laba boqoloo dukaan aad ka soo qaatoood soo dhacdo qof kale xaq u lahaa waxaa laga yaaba guriga inaadan la imaaninba adduunya beel iyo aakhira beel bay noqonaysaa marka dadka muslimiinta aad ha isaga ilaaliyaano xaaladaha noocaas oo kale ah marka rasuulka sal alla alيh waslm wuu u ducay alxadii rawahu lbukhaariyu baa xadiidka fi atnaa'i alxadiid ku wariyey waqad taqadamuuna noo soo hormaray xadiidkan horay ayaan u soo marnay wacan abi hurayra radi allahu canhu qaal bacaa rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam um, rasuulku wuxuu diray cumara cumarba wuxuu u diray cala asadaqati sadaqadii sekadii ururinteedii iyo cumar u diray rasuulka asagaa qaa'idkii ahaa asagaa loo xil saaray arrimahaasoo dhan saa darteed ayaa wuxuu samaystay in zakadii asaga uu ka ahaa maamulaha inuu qof kale wakiil uga dhigto soo gurbinteeda marka wakaalada saasaa loola jeedaa waana shay jaa'is oo markaa bannaan sadaqadii ururinteeda cumar loo diray alxadii xadiidku waa dheeraa muxuu ahaa qaybtiisa kale asagana cumar markuu baxay uu soo laabtuu yidhi saddex ninba sadaqada waa soo diideen ibnu jamiilna waa ii soo diiday ninka lagu magacaabo cabbaasna wuu soo diido nebiga adeerkii ah khalidna wuu soo diiday buu dhahay rasuulka ilaahayo cabbaas buu dhahay nebiga nebiga adeerkiis waayo aabbaha adeerka sinigiisa waaye saa darteed xoolihiisii macnaha inta laga raba ii ka badanba inuu nebigu bixiyo ama suu horay u qadimayba asaga ninka lagu magacaabo ee khaalidna khaalid waa dulminaysaan buu dhahay nebiga sal alla alay innakum satadlimuuna khaalid khaalid maxaa ugu tagtan yaa taga idin dhahay waxa uu haysta oo aaladda dagaalka waxaad moodaan inuu ka bayac mushtari wax ka faa'iido wuxuu ugu talagalu u diyaariyey ilahay jidkiisa inuu ku aado subxana wa tacaala saasuu marka ugu talagalay ama ibnu jamiil soo ma aha faqiir wax helay waay adduunka faqiir wax helaa ugu daran hadduusan ilaahay ka baqin subxaana wa tacaala qaalid wax kaloo lagu nacanayo lagu ceebaynayo ma jiro ilaa an aqnaahu allah inuu ilahay deeqsiiye maana subxaana wa tacaala faqiir buu ahaa waxba aan haysan markii wax la siiyey wuxuu yidhi maxaa sekasekadani waxaa la sheegaya marka xaaladda noocaas oo kale ah buu ahaa alxadiid muttafaqun calayh وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر وحو قورعي أما أردون ضبي ثلاثا iyo وamara caliyan calina wuxuu amray an yadbaxa inuu gowraco albaaqi inta soo hartay alxadii xadiiku isaguna wuu dheeraa rawahu muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa baa la yidhi nebiga sal alla alay slam xajatulwadaac markuu xajinaayey boqol geed ayuu nebigu hadiyahaan u bixiyey ou qalay sal alay wasalam lixdan iyo saddex gacantiis ugu gowracay meeqaa soo haray boqolkii soddon iyo soddon iyo intii soo hartayna cali buu dhahay gowrac macnaha wakiil buu ka dhigtay nebiga sal alay wasalam alxadii wallahu aclam rawaahu muslim dheh macnaha xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebiga sal اllahu calayh wasalam saqinimadiisa sida uu wax u bixiyey sal اllahu calayh wasalam iyo baabka aanu marayno baabka wakaalada markaa ah qofkiina wakiil samaysan karo xoolaha udxiyada inaad adiga gowracdaa fiican bismillaahi aad dhahdo sida noo imaan doonta kitaabka aakhirkiisa qiblada inaad qaabishiiso in ilaah subxaana wa tacaala inaad u niyeysato xoolaha udxiya yihiin adoo saa lagaaga rabo haddaad wakiil u samaysato oo qof kale aad wakiil ka dhigatood dhahda gowrac ama xajkii baad ku maqantay markaasaa tiraa la gowraco safar baad ku maqantay qof baad wakiil ka soo dhigatay waxaasoo dhan way bannaan yihiin xadiiska baaqigiisa wuxuu ahaa rasuulka wuxuu cali amray inuu sadaqeeyo raradii saarnayd wixii ku daahnaa ee maqaarkoodii in danka jazaarka ee fiiqaya xoolaha googoynaya aan hilibka ujra ahaan loo siinin laakiin laga siiyo qofka inuu jeebkiisa markaa ka bixiyo ma aha qofka xoolaha udxiyada ama hadigii wixii la mid ah inaad dhahdo lugtaan qaado wixii aad ku gowracday waaye ma jirto beerkii caloosha qaado waxaad ku gowracday waaye maya waa inaad adijeebkaaga ka bixisaa dhammaan xoolahaana labada sadaqeeyo raradeeda la sadaqaynaya maqaarkeeda la sadaqayna lugiisa la sadaqaynaya kulli sadaqay markaa noqonayaan intaa ka rasuulka sal alla alih wasalam wuxuu amray inuu masaakiinta u qaybiyo boqolkaa neef mid kastana cad yar oo hiliba inta laga soo gooyo ayuu nebigu amray waa la soo gooyey dheri in lagu kariyo ayuu amray waa la kariyey asi i cali way cuneen nebiga maraquu ka cabay sala allahu calayhi wasalam haddii maraqa laga cabay neef walbana gobol laga soo geey muxuu lamid yahay boqolkiibaas waa la cunaysaa maaha nebiga xikmaddiisa sala allahu calayh inta gobol la soo gooya dhari lagu kariya marquu cabay rasuulka sal alla alay slam xadiidu eh, muslim wa can abi hurayrata radia allahu canhu fii qisati alcasiib ninkii shaqaalaha ahaa qolo u shaqaynaya amareer qaala nebiyu sal alla alay wasalam nebigu wuxuu ku yidhi waqdu kallah oo ku dheelmaya unays unaysow calaa imra'ati hada ka naagtiisa fain ictarafat hadday qirato dembigana farjumha rajmi alxadii muttafaqu calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa nin ayaa wuxuu ahaa shaqaale wuxuu ka zinaystay baa la yidhi naagtii meesha joogtay markaa kadib baa inta culimo iyo dad loo tegaa waxaa la yidhi wiilkaaga waxaa korkiisa ah waxaa korkiisa ah in la rajmiyo markaasaa wuxuu ku furtay baan yidhi xoolo intuu xoolo keenay yo dhaha la daayo wixii uu bixiyey kadib rasuulkaa loo yimid sal alla calah wasalam qisadii baa loo sheegay mayuu dha xukunku saa ma aha qoftaa ama gabadhaa guurka soo martay korkeedu waa rajmi in la rajmiyo wiilkaaga hadduuse weli guur soo marinna waa boqol karbaash xoolaan waa lagu soo celinayaa waxa aad ku furatay iyo waxaanoo dhan markaa ma jiraan rasuulka markaasuu unays ku yidhi bax subaxii ku dheelmo kaanaagtiisa weydii fa in ictarafat hadday ictiraaftay dembigii qirato ilan guur bay soo martaye rajmaha rajmi wanaanka nabiga sal alla alay wasalam wakaalo waaye marka wakiil buu markaa oga dhiganayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam baabu liqraar iqraar ayuu baab markaa u yahay iqraarku waa qirasho waa qofka oo dembigiisa qirta asaga iqraar inuu qofku noqdo qiraarka waxaa la yidhahdaa ama iqraarka waa markhaati kan ugu cadaalad iyo run badan anaa galay dembiga markuu qofku leeyahay iyo marka markhaatiyaad iyo waxyaaba la keeno way kala ictiraaf mudan yihiin sidaa darteed baa iqraarkii qofkii inuu wax isku qiro diinta islaamkuna ay tilmaantay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilah walow calaa anfusikum xataa haddii naftiin lagu markhaati kacaayo anaa dembiga galay haddaad gashay awlwaalidayn labada hooyo hooyo aabe qaraabada in yaku haniyan aw faqiiran faallahu wlaa bihima haddii qofka lagu markhaati kacay hani yahay taajir ama faqiir yahay markhaatiga ilaahay dartii u fura taasaa awlaa ilaahayaa ka awliyaysane ha isdhahin midkaan dembiga dusha ka saar ila wax kama helaysid waxwaa ma haystee kanna dembiga ka weeciyo ka leexi taajir waaye beriuu ku dhaqaalaynayaaye labada samaynina fallahu wlaa bihima ilahay labadooda ka oliyaysan subxaana watacaala marka baabu liqraari waa qarashadii baabkeedii can abi der radi allahu canhu qaal qaala lii rasuul اllahi rasuulka alla wuxuu ii yidhi qul ilxaqa xaqa dheh walow kaana mura haba qaraaraadee qaraarba ha noqdee xaqa dheh saxaxahu ibnu xibbaan fii xadiiin awiil buu ahaa waa xadii dheer wax badan baa loo dardaarmay xaqa sheeg haba qaraaraadee abu dar wuxuu dhihi jiray baa la yidhi wallaahi low wadactum samsaama aaladda wax goysaa seefta adaad meesha iga saartaan oo laygu goynaayo igu sii socoto hal kelimad oo xaq ah inaan ka gaarsiiyana aan isleeya waad ka gaarsiin karta intaan la kala goyn waa ka gaarsiin lahaa waa dhihi lahaa macnaha marka saa darteed xaqa dhehaba qaraaraadee aayadda hadda aanu soo tilmaannay dili bay u noqon kartaa xadiidkii cubaadat ibnu saamid ee rasuulka sal alla alay waslam ay la mubaayacoonaayeen waxaa ku jiray xaqa inaan dhahnoonan uga cabsanin lowma tallaa'im mid dagaal badan dagaalkiisa ama sanadkaani xadiidkan daciif waaya isaga oo waxyaabaha kaliya arrimooyinka way ayidayaan aayaddaanu soo tilmaannay iyo xadiidka cubaada ibnu saamid iyo iyo arrinta qofku xaqa inuu ku hadlo haba qaraaraado naftaadaba ha u go'do dhib kastaba ha la gaarsiiyo qofki inuu markaa tilmaamo baabu alcaariyati caariyadiibay baabu tahay caariya waxaa loola jeedaa shay la caariyaysto oo intii aad soo qaadato nafcigeedii aad ku isticmaasho wixiina aad markaa celiso ri gacanta korkeeda waxaa ahaaday oo laga rabaa maa akhadad waxay qaadatay xataa tu'addiyahu ilaa ay gudo wixii aad soo qaadatay ilaa aad ka gudayso adiga martaa korkaaga tahay oo macnaha wuxuu dhigmayaa waad dhammaanaysaa hadhow waad soo gudaysaa wixii rawaahu axmed walarbaca saxaw xaakim laakiin waa lagu khilaafayo xadiisku waa daciif wuxuu markay caariye yihiin waa soo caariyaysato inta badan inaadan gudin bay u badnaanaysaa hadday talfaan waa haddaadan ugu talagelin adiga hadday daacad kaa tahay oo wuxuu ay hallaabaan mididaad cidda ka soo qaadatay iyo wixii marka la mid ah marka xadiisku daliil buu u noqon lahaa inuu qofku markaa gudi lahaa laakiin qofka maxaa laga rabaa inuu celiyo wixii markaa caariya uu soo qaatay haddii nafcigeedii uu ku intifaaco wixii uu rabay inuu markaa ku qabsado cidaha deriska gobolkale dad ba intay wax kaa qaataan mar allaal marki ilaa aad ka doonato aan lagu soo celinaynin markii loo tagaa leeyay aawe yaa arkay waa hadda meel laguma ogee beri soo noqo xaaladdaa layska daayo deriska gobol ka mida dhib baa lagu qabaa wixiina lagama maarmoo deriska inay kala adeegtaan waa lays amray saa ay tahay haddana wixii inay xasmeeyaan oo wixii waadba soo qaadatay waad ku intifaacdaye dadkii maxaa ugu celin weysay in dadka loo celiyay ahayd laakiin in lagaa soo doono oo korkaydii qofka intuu ku dul taagan yahay lagu kor raadiyo la yidhaahdo hooyaa maqan meelay dhigta lama yaqaani hor iska bax ama gabadhii alaabta dhaqdhaqaysiyaa meelay dhigta la ohayn iska bax waxa waaye waxyaabaa loo baahnayn muslimiintu waxaa la rabaa si kasta iyo arrin walba iyo wixii ilaah subxaana watacaala amray nidaamkeedii waddadeeda in marka lagu sii socdo وcan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اlla alيه wasalam addi اlamaana amaanada gudo ilaa man i'tamanaka qofkii kugu aaminay u gudo oo sii walaa takhun ha khiyaanin man khaanaka qofkii ku khiyaana iska da inaad khiyaano bilowdee kii ku khayaano xataa ha ka aargudanin allayle maanta walaa gacanta iigu jiraa wiciisaa maanta gacanta ku haya maalin dhexdaasu saa ii galay sanadkii hor anagoo badan hebel joogno saa i yeelay maantaan ka aarsana ha dhihin walaa takhun man khaanak qofkii ku khiyaana ha khiyaanin rawaahu abu daawuud wtirmidi xasanahu xasaniyey asaxaxaakim uu siix yeelay wastankarahu saxnimada waxaa ku inkiray abu xaatim razi ninka lagu magacaabo laakiin xadiisku waa saxiix wuxuu tilmaamayaa qofka ammaanada kuu dhiibtay ammaanada u guto ina allaha yaamurkum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilaa wuxuu idin amraya ammaanaadka ehelka inaad u gudataan taasaa markaa la tilmaamayaa ammaanadu waa shay aad yaad u weyn oo qiimo badan qofkii wax kugu aamina ammaanadii u gudo walaa takun man khaanak kii ku khiyaanana haka aargudano haka arsan wacan yacla ibni ubay radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam idaa atadka hadduu kuu yimaado ama ku yimaadaan rusulii ergadayda dadka aan kuu soo diro hadday ku yimaadaan facatihim c alaaثiina dircan soddon cambuurbirood qultu waxaan idhi buudhaa yaa rasuula allah acaariyatun macaariyad madmuunatin oo la magdhabaya miya oo la damaanayo la gudaayo aw amase caariyatun mu'aadad waa caariya mu'aadahoo la soo celinaayo ma mid la soo celinayaa mise waa mid la magdhabahayo qaala rasuulku wuxuu oo mu'aadad waaye caariyo oo mu'aadad ahoo la gudaayo oo marka nafcigu soo dhammaado qofka loo soo celinaayo rawaahu axmed wa abu daawuud waannasaa'iyu wasax ibnu xibbaan xadiisku waa saxiix asagana welina wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha lagu magacaabo caariyada iyo qaadashada qofka inuu wax soo caariyaysto inay bannaan tahay haddiise nafciga uu ku dhammaysto qofkii lahaa si fiican inuu markaa ugu celiyo wacan safaan ibnu umaya ana الnabiya sala اllahu calayh wasalam baa istacaara wuxuu ka soo caariyaystay minhu safaan xaggiisa duruucan duruuc yowma xunaynin maalintii dagaalkii xunayn maalintii dagaalkii xunayn buu cambuurbeledyaal nebigu ka soo cadhaysta ninkaa mushrikna wuu ahaa markaa fa wuxuu yidhi aqasbun yaa muxamed boob miyaa waxaaga maydhacaysaa buu dhahay ma xooga qaal wuxuu dhahay nebiga may bal caariyatun caariye oo madmuuna waaye la magdhabahayo waa caariye lagu magdhabayo buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam boob ma aha ilaa wakhtiga noocaasuu saa u hadlahayay wuxuu ahaa qofaan islaamka ku jirin rawaahu abu daawuud wاlnasaa'iyun wasaxwlxaakim baa xadiiska saxiix yeelay waana xadiid saxiix ah wa akhraja lahu shaahidan ضaciifan wuxuu soo saaray shaahid daciifka ah can ibni cabbaas mid kaloo shaahid ah laakiin daciif ah weliba riwaayadda ibni cabbaas waxaa daciif keligeed mee daciif jiddan waayaa la yidhi laakiin middaa hore ee safaan ibnu ubaya waa mid saxiix markaa ah baabulqas waa boobkiibuu baabweey haddan xoog waa dadka iyo dadka xoolaha ka booba dhulka booba beeraha booba baabuurada booba iyo wixii markaa lamida ah. qasbigu waa boobka can eh, saciid ibnu zayd رضي الله canhu ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sal الله calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man iqtadaca qofkii goosta booba shibran hal taako oo min alardi dhulka ka mid ah ma aha boos iyo dhul oo mtaqaanaa iskuweer oo isku wareeg ah waa hal taako oo dhulka ka mid ah dulman qofkii u qaataa si dulmi ah tawaqahu allah ilaa wuxuu qoorta uga duubaa iyaahu kaa ywma alqiyaamati maalinta qiyaama dhulle maa reebtee dhulle maa raadinaysa dhul haltaa kamaa boobtay toddobada arla in la eg oo hoos loo sii gooyey yaa qoorta loo saarayaa maalinta qiyaamaha Eh, oo min sabci ardayn toddobada arla markaa ah macnaha ma toddobada arla oo dhan baa la soo qaada dhabarka loo saaraya macquul intii uu boobay ileen samaawaadku waa toddobo tibaaq ah way kala sareeyaan arladuna ayagu laftooda waa toddoba sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala oo toddobadaasay ka kooban yihiinoo hoosay u sii socdaano toddobadii arla oo taakadii ahayd labadoo dhib bay ku tahay waayo qof kastoo wax qiyaana ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama asoo qoorta ku wada yuu keenayaa buu dhaa ilah subxaana wa tacaala maalinta qiyaamo sababtuna waxay tahay boobku ma fiicna xadgudubkii xoolaha la dhacana ma wanaagsana yaanan arkin neef geel ah nin xaday oo boobay oo qoorta kuwada maalinta qiyama buu dhaa nebiga sal alla alih wasalam qaylinaya waa ka dhex qaylinaya laba hadday laba u saddex hadday yihin saddexa u waa ka kor qaylinaya oy dhaha yaa moxamed ya moxamed anna aan dhooha ilaa hadlin diintaa soo gaarsiiyey waa kuu soo sheegay war arkin lo qaylinaysanin qoorta ku wada ilaa nebigu tilmaamay go' nin xaday oo ku babanaya saas basbasbas u dhahaya riqaylinaysa wixii oo dhan marka boobkii geelkii lo'dii arigii guryihii dhulalkii wixi dhan oo laisku darsaday maanta wax aakhira ka cabsanaya maba jiraba wixii qaylnay ha qayliya taalabaat wixii qoorteeda ka qaylinaya ha ka qayliyo ninka qiyaamo ka cabsanaya rumaysan ilaahay maalinta qiyaamo aad u isaga dhaafaa marka saciid bin zaydkan wuxuu kamiya tobanka jannada loogu bishaareeyey saa la socotiin saab darteed xadiiskan sabab buu ku yimid wakhtigii marwaan madaxtinimada uu haystay yaa islaan arwo la yidhaahdo dhulku qabsatay ninkan siciid ah markaasay markaasayte dhulkayguu iga boobayba dhulay xoog uga qaadatay asaga uu lahaa bay tidhi asaa iga qaatay oo iga boobay way soo baxday marwaan bay ku soo dacwaysay waa sida maanta taala marwaan marku wuxuu yidhi kaalay saciido maxaa islaantaa dhulkeeda ka rabtaa markaasuu dhahay ma anaa dhulka qaadanaya anoo rasuulka ka maqlay man iqtadaca shibran min alardi dulman tawaqahu allahu iyahu yowma alqiyaama min sabciina alardi anoo kan nebiga ka maqlay dhul maxaan ku fala wey dhulkeeda ah seesa u qaadanaa marwaan bax buu dhahay markhaati dambe ku weydiin maaye xadiiskaa ma akhrisay marar dambe ma rebi buu dhahay orod markaasuu habaaray ilaahayo wuu yidhi hadday been iga sheegtay oo aan waxaan ka qaadan ay igu masabiday igu nabtay ilaa dhoolkeed sheegaysa ku dil buu dhahay marka hore indhahna tir buu dhahay ilaa in dhool ka dhig ayadoo dhan xoogaa da' noqotay gabadhii waxay noqotay islaantii mid beeshay dhulkii ay ku qabsatay ee saciid ceel ku yiilay gidaarkiisaa u taataabanaysa marka asaabadnii dacwatu saciid saciid habaarkiisaa igu dhacay saciid habaarkiisaa igu dhacay ma socon karto waa indhool maalkay saa u afsada ayadoo maalin isdhaysa xoogaa socsoco dalaq ceebkay ku dhexdhacday waa laga soo bixin waay meeshaa lagu duugay marka ilaahay subxaana wa tacala dulmigu raalli kama aha qofka madluumkaa dacwadiis ilahay waa ajiiba subxaana wa tacaala aman yujiibu almudara ida dacaa wayakshif الsuu wayajcalukum khulafaaء alard a ilaahun maca allah yaa ka ajiiba maskiinka la dulmiyey ilaahayow hadduu dhaho xataa hadduu kaafir yahay ilah wuxuu odhanaya wax waan kuu qaban doonaa walow bacda xiin galnimadiisa oo gooni laakiin ha dulminin yaa dulmi ku dhaay adi dulmigu waa mamnuuc sidaa darteed baa xadiidku saa ku yiri wa can anas ibni malik radia allahu canhu ana nabiya sal alla alيh wasalam kaana wuxuu ahaa nebiga cinda bacdi nisaa'ihi naagihiisa gobolkood agtoodu rasuulku joogay caisha inay tahay baa la sheegaa akhyaar iyo wafdi baa rasuulka u yimid sal alla alيh wasalam guriga caaishayna fadhiyeen rasuulka iyo akhyaartii la fadhisay fa arsalat waxay soo dirtay ixday ummahaati lmuminiin ixdaa ummahaati almu'miniin mu'miniinta hooyooyinkooda mid ka mid ah macnaha xaasaskii caaisha lala qabay waaye mid ka mid ah ayaa waxay soo dirtay maca khaadimin laha shaqaalo ayadu ay lahayd iyo khaadim bay la soo dirtay biqascatin xeero fiiha طacaamun cunto uu ku jiro markay maqashayba akhyaar baa guriga caaisha lagu qaabilay oo nebigu ku qaabilayaa raashin diyaar ahna waa u yiilaye isleedahay taas jeri taas kale markaasaa intay soo hagaajisay yay wiil adeegaa usoo dhiibtay tiri bax guriga ugu geey xalku markuu meesha maraayay caaishana meel dheer bay ka aragtay in la soo wada cuntay ku jirto way maseertay ma anaa martida wax u samaysan karin camal waay fadarabat biyadiha gacanteeda ku dhufatay marka hal mara niilku markuu soo galay qascadii iyo xeeradii uu haayay dharbaaxi la dhacday fa kasarat masirku anuu mudan yahay xil waa kala jabtayba ay ku dhufatay dhulkay ku dhacday wuu kala jabay fadammahaa rasuulku soo istaagay sal alla alih waa isku keenay marka xeeradii markay jabtay cuntadiina daadatay waa isku soo dhoweeyey wa jacala fiiha acaam cuntadii buu yeelay wixii aan carada gaargaarin intuu soo qaaday yuu xeeradii ku soo shubay rasuulka sal alla alih wasalam wa qaala kuluu cunuu yidhi walaada qaarkood qaarad ummukum hooyadiin way maseertay cunuw dhahay rasuulka way cuneen wadafaca wiilkii waa la reebay qaadimka ha bixin baa la yidhi wadafaca alqascata xeeradii asaxiixata ee fiicnayd ayaa loo dhiibay lirasuuli ninkii rasuulkii la soo diray ergaha ahaa ilaan xeero nadiif ah oon jabsanayn oo ayada haysaa laga qaaday caaisha waxaa loo dhiibay ninkii yidhi ayadaa jebisay waxabasa maksuura maksuuradiina waa la xabisayoo ayadaa loo reebay adaa jebisa waa kaabaa la yidhi rawahu bukhaari baa xadiidkaa wariyey anaasaha dumarkuu tilmaamayaa xadiiska iyo akhlaaqa wanaagga nebiga sala allahu calay wasalam si ula dhaqmay yaa saanoo kale yeeli karaa adoo akhyaar kula fadhiso suudkaaga waxaa kuu taagan yahay hilibkii wixii la wada cunaa hadday kusoo dul istaagto naxasyow xayawaanyo waxa ay ku dhahdo yaa adkaysan karaa ma jirto saddex mal isku furo towra lagu furi lahaa soomaa waa mashaakilaadka yaala rasuulka sal alla calayh wasalam wuu dareemayaa gabadhu inay shidan tahay wuu dareemay hanaase inuu galay kuma dayanin sal alla alih wasalam akhayaartii buu tartiib la fadhiisiiyey saxankii baa la keenay cuntadii baa lagu soo goray mushkila weyn maba laga dhiginba hooy maseera qabtay cuna baa la yidhi bas qadaas iidan way degteen isla markiiba laakiin dumarkeenoo kaleo maseerka toddoba da ay ku dhalayaan ma aha da baa la dhala weli maseersan tahay da labaad weli maseersan tahay waana layska dhalaa waa laysku maseer qabaa marka mashaakilaadkaasoo kale ma aha nebiga in lagu dayda aad bay u fiican tahay sal allahu calayh wasalam akhyaaraha naagaha badan qaba waxaa la rabaa in xanaanku yadhaado waxaa la rabaa in tartiibtu ay fiicnaato naagaha marka la arkay inay waxoogaa ay iska waxaysan yihiin ila waa dumar waa hanaasooyanaayee in waxoogaa la dejiyo tartiibna loo sameeyo watirmidina wuu wariyey eh, macnaha rawaahu lbukhaariyu iyo tirmidi wasama wuu magacaabay tirmidi adaariba wax garaacday wax dhufatay caaisha inay tahay wazaada wuxuu ku ziyaadiyey qaala nabiyu sal alla alih waslm wuxuu yidhi طacaamun biطacaamin wainaa'un biinaa'in cunta cuntaa lagu gudaa weelna weel baa lagu gudaa haddii weel aad jebiso weelkiyaa keenaysaa un haddaad midi jabso mididii baad keenaysaa haddaa wax sidaas yeesho acaamna acaan baa lagu gudaa weelna weel baa lagu gudaa khalaas caayish waxba kama soo qaadin way garawsatay waxankiina waa laga qaaday mana layga qaadaayo keedana waa jebinaa anaana aqaan waxaan ku dhigi doono haddaan saa yeeli waayo haddaan qaniini waayo haddaan jidka istaagi waayo waxaasoo dhan ma jiraan naagaheenaa lagu yaqaanaa ilaah ka soo hanuuniyo wacan raafic ibni khadiij radia allahu canhu qaala qaala rasuulu sal اla alay wasalam man zaraca qofkii abuurta fii ardin dhul qofkii dhul beerta dhulkaasoo qoomin qoom ay leeyihiin biayri idnihim idinla'aantooda dhul beeraad meesha isaga yaalaad iska baxday yaa iskale ma dhihin abuuraad ku bilaabatayba zarci qofkii ku sameeyo ku abuurta falaysa lahu min azarci shay wax zarciga uu ku leeyahay ma jiro ansalaato iyo waxyaabaha zarcigee la beeraa loola jeedaa oo kaydka badan aan geli karin wixii noocaasoo kale ah asaga waxba kuma laha walahu nafaqatuhu nafaqadiisu maxaa kaaga baxdaa la leeyahay walla intaasaa iga baxda maxaad ku waraabisay intaa hal milyan bay noqotay faraha laga saaraa asoo ujeedo beerta ka tegaya ninka dhulka iskala qaadanaya waayo idinla'aan buu abuurtay raw axmed baa arbaca ila nasaa'i maahane waxasanahu tirmidi u wanaajiyey wayuqaalu inahu bukhaari wuxuu yidhi dacafa wuu daciifi laakiin xadiisku waa xadiis saxiixa wuxuuna tilmaamayaa qof allaale qofkii dhul dad ay leeyihin iska abuurtaa nafaiisun baa loo celinaa wixii ka baxay iyo wixii galay meesha oo ka galaa loo celinaa zarcigana waa ka tegayaa wacan curwata ibni zubayr radi allahu canhu qaala rajul nin baa yidhi oo min asxaabi rasuuli illaah nebiga asxaabtiisa ka mid ah inna rajulayn laba nin ayaa ikhtasamaa waxay u soo doodeen ilaa rasuuli illahi sal alla alih wasalam fii ardin dhul bay ku doodeen harasa uu tallaalay axaduhumaa midkood fiiha dhulkii nakhlan timir buu ku tallaaluu ku beeray waalardu dhulkana lilaakhari ki kala iska lahaa faqadaa rasuullah wuxuu ku xukmiyey bilardi dhulkii lisaaxiba qofkii lahaa wa amara saaxiba nakhli ninkii beerta u saaxiibkanaa timirtana wuxuu amray nebiga an yakhruja inuu ka baxsado nakhlow timirtiisa wa qaala markaasuu yidhi laysa licirqi aalimi xidid daalim ma laha xaqun xaq ma laha xidid ku abuuray meesha wuxuu ku beeray nin aalim ah xaquu leeyaha ma laha ka fufujiyaalayr meeshaodhanka meeshaad doonta geeso ama bannaanka ku talaalo ama qashinka ku dar aday ku jirtaa kii hore maxaa la yidhi nafaqaa loo celiyey laakiin waa zarci laakiin wixii tallaal ah oo noocan oo kale ah waxaa la leeyaha ka qaada meeshaada guri aa dhul aadan lahayn baad intaad timid waxaad ka dhisatay tabakaayad oo dukaan ah waaba iibsanaysaaba ama guri baad ka taagatood ka waa lagu imaana ka fuqso waxaaga meeshaada meeshaa doon degay lamiyeerigaaga dhagacaaga waxaagoo dhanba marka saa darteed rasuulku qoladan dambana wuxuu amray ninka dhulka lahaa inuu dhulkiisa qaato ninkii nakhliga iyo timirta ku beertayna ka qaadaan markaa la yidhi ayaa la yidhi wa aakhiruhu akhirkiisa cinda asxaabi sunan baa u sugnaa xadiidka intiisa dambe oo ah laysa licirqi الظaalimi xaqun أصxaab الsunan baa warisay min riwaayaة curwa can saciid ibn zayd اkhtulifa waxaa laisku khilaafay fii waslihi iyo irsaalihi xadiidku inuu mawsuul yahay iyo inuu mursal markaa yahay iyo fii tacyiini saxaabihi saxaabigiisa caynitaankiisa intana wax dhibaata male saxaabigiisu waa saxo waa saciid ibnu zubayr xadiidkuna waa xadiid mawsuul oo xiriira waana xadiid saxiixa kaasuuna markaa tilmaamaya وcan abi bakrata radi الlah canhu أn النabiya sal اlه عalيه wasalam qaal fii khudbatihi khudbadiisii oo yowma naxri maalintii gowraca waa maalinta tobanaad ee bisha xajka oo ciidda bimina uu ku qudbeeyey rasuulku waxaa ku jirtay khudbadiisa inna dimaa'akum dhiigagiina wa amwaalakum maalalkiina calaykum korkiina xaraamun xaraam bay ka tahay ka xurmati yowmikum haada maalintiinan xurmada ay leedahay oo kale fii baladikum haada beledkiinan sharafta uu leeyahay oo kale fii shahrikum haada bishiinan sharafta ay leedahay oo kale bishu waa bishii dilxaj waa ashhurulxurum maalintu waa yowmu naxr waa maalintii gowraca beledkuna waa xaramka saddexda xormay leeyihiin dhiigga qofka walaalkaana saasuu xormo u leeyahay ha daadinin xoolihiisa saasuu xormo u leeyahay ha dhacin sharaftiisana waxa ku xadgudbin ha cayn ha ku xadgudbin qabiilkiisa waxaa ka sheegin intuba xaaraan bay idinka tahay buu dhahay rasuulka sal اlه alيه wasalam muttafaqun calayh baabaa shufacataanu geli doonaa wbiاllahi towfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam